bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqolafartaniyo labaad ee ka mida min riyaad saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin kitaabu dacawaati wuxuu kitaab yahay allabaryi ilaahi subxaanahu wa tacaala la baryahay addacawaat waa jamcu dacwatin ka fatratin wa fataraat wa fajwatin wa fajawaat ilaahayow la baryo oo khayr adduunya mid aakhrab alla weydiistaa dacwaadka laga wadaa baabulamri biducaa'i wa fadlihi wa bayaani jumalin min adciyatihi sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu baab yahay faridda laysfaray ee laysamray alla in la baryo iyo fadliga ducadu ay leedahay iyo in la caddeeyo jumlooyinka koobanoo ka ducooyinkii nabi mxamed calayhi salaau wasalaam qaala allahu tabaaraka wa tacaala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu idin yidhi ibarya waa idinka ajiibahayaaye ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbigeen yidhi udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan idinkoo isu dullaynaya oo u hoosna u dhigaya aan kor u dhigaynin innahu la yuxibu almuctadiin ilaahayna ma jeclo kuwa ku xadgudba ducada iyo arrimahooda kaleba antaraariya dhaafa xadkii sharciga ahaa wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii addoommahaygu nabi allow hadday ka weydiiyaan fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun hadday addoommahayga ku weydiiyaan rabbigaana ma fog yahay u dhawaaqna mise waa dhow yahan waa la koodnaa ku yidhaahdaan fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waa dhowahay wax walba iyaga u dhow baan oga dhowahay kii baryana ducadiisa waa ajiiba falyastajiibuu lii hay u hoggaansameenoo daacadayda iyo khayrka la yimaado xumaha ka weecdeen wanaagana ha qaayibeenoo ha qaateenoo ha abbaarin walyu'minuu bi hana i diinka iyo caqaa'idka islaamka ha rumeeyeen lacallahum yarshuduun inay hanuunaan baa yaa badan weeye ama say u hanuunaan darteed lacallada qur-aanka tacliil laga dhigaa baa la yidhaahdaa wa qaala tacaala wuxuu rabbi yidhi aman yujiibu lmudara dhibanaha yaa ka aqbala ducada idaa dacaahu rabbi markuu baryo wayakshifu su'a xumahana yaa faydoo dhibaatada yaa qaada ويجعلكم khلفاء الأرض إله mع الله قليiلا ma تذkرuun المطر waa ruux kastoo dhiban wey dhibanaha meeluu u cirsadoon allakayn aan garanaynin ama markaa xanuun ha hayo ama baahi ha hayso ama murug kale iyo muraad kale ha ku fadhiye waa isku mid marka ilaahay subxaanahu watacaala waa u xujaystay maxaa yeelay ruuxa mudarkaa ee kaafirka ah ee mushriga ah cinda daruurati ilaahay keligii buu baryi jiray faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin waidaa khashyahu mawjun kaulali dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah marka waxaa loo xujaysanaya shay ayagu og yihiin oy sameeyaan oy la yimaadaan xilliga barwaaqdee berisamaadka bay ilaahay u shariig yeeli jireen inta badan shirku lcibaada markaynu ka hadlayna ducaa laakiin markay baddu ay ku kacdo ama xaaladdu ay adkaato ruuxu mushriga ah ay carbeed ilahay keligii buu baryi jiray cinda dalika mukhlis buu noqon jiray muwaxid buu noqon jiray oo ilahay u shariig yeelaynin tii baa rabbi u xujaysanayaa ama yuujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu suu wa can nucaan bashir radi allahu tacaala can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam qaal adducaau alla baryo ilaahoo lisu dhiiboo la baryo huwa asagunba alcibaadatu cibaadada dhabta asaga weeye labada jusee jumlada haddii la tacriifiyo damiiru faslina dhexda la geliya bayn اljuزayn cinda culamaءi اlbayaan aw اlmacaani waxaa u taqaanaa balaaqada waxay faa'iidaysaa xasri ama qasri waxa u taqaana weliba xaqiiqiga ku badan qasriga idicaa'iga ama idaafiga maba ahaba adducaau hadda waa jumlada qaybta koobaad weeye oo mubtadiahu alcibaadatu huwa damiiru fasl baa dhexda la geliyey marka alcibaada albaa ku jirta adducaana albaa ku jirta damiirka huwana dhexdaa la geliyey waa la dhuujinhayaa cibaadadoo dhan waxaa lagu soo koobay fiducaa cibaadada dhabta ahayd ee si dhab loo caabudayo waxaa lagu soo koobay oo lagu ururshay adducaa marka xasrigu haduu yahay qasrigu hadduu yahay kii xaqiiqiga ahaana waxaad leedahay duco waxa ilaahay loola yimaadoo dhan ee adoomuhu ay la yimaadaan waa duco ama ducaau mas'alatin ha noqdo oo ilaahay waxaa la weydiiso si toosoo carabkao lisaanulmaqaal ama ducaa bilisaanilxaal ha noqdo salaada iyo xajka iyo zakada iyo jihaadka iyo wanaagaad ummadda faraysan waxaasoo wanaaga ah, waxaad ku doonaysaan ilaahay inuu idinku naxariisto idinku dembi dhaafo janno idinku geeyo kulli marka waa ducaau anaain ama waa ducaa masala bilisaan lixaal markaad ilaahu ii dembi dhaaf toos u jiraadood gacmaha taagatood afkii adinka la baxdana waa ducaau masalatin oo toos ah marka wixii cibaadaa ee addoomba ka imanaysay alla weyne lala aadahayoo dhan baa cibaado sooga hoosgelaya macnaha marka waa marka la yidhaha waa qasri xaqiiqi a la yidhahda xasrigu haddii lada waa idaafi ama waa iddicaa'i waxay odhan jireen waxaa loo jeedaa ducadu midka u weyn rugniga duco ugu weyna ogu qiimo badan cafan rugniga cibaada ogu qiimo badan waa ducada cibaada rugniga ugu weyn ugu qiimo badan ay ku dul wareegto ama u dhimato cibaado waa ducada iyo allabariga sida alxaju carafoo kale alxaju caraf oo kale labada macnaba waa la sheegaa rawa abu daud watirmid waqaala xadiiun xasanun saxiix maxaa yeelay ducadu waxay sidaa u noqotay addoonnimaad muujinaysa inaad addoon tahay ood alla weyno u baahan tahay oo boqorka aadan ka maarmin ood faqiir tahay ood dhibana tahay oon caqli iyo cilmi iyo xoolo iyo awood iyo xeelad kugu filan midnaba aadan lahayn baad caddaynaysaa wax walbo aadama waxmoodaad ka beri noqotay alla keligii baad isku xidhaysaa oo tuugaysa idan addoonnimo mar haddaad qaayibto ilaahayna macbuud kugu ogolaato hadii addoonkii la rabi baata saa darteed baa adducaa huwa alcibaada loo yidhi meesha ayaday addoonnimadu ay ka muuqanayso laguna muujinhayo ninka ilaahay u sharigyele maxaad u malay meeshii la rabay inaad rabbi muujiso oo nabigun uu kudhi adducaa huwa alcibaada in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii ay can ducaa'i baa asalku ahayd markaas yaaqa lagu socdayo maqaamka laakiin waxaa lagu fahansiinaya ducada qulligeed inay cibaado tahay ama ay cibaadaduba ku dul wareegayso meesha ayada cidii ilaahay u shariigata maxaad moodaa xilli aysan kufaaruqule shariig yeeli jirin iyo mushrikii alcarab ilaahay keligii baryahayeen ay soomaalidu qaybo ka mida ah ilahay u shariig yeelaan waa meeshay odhan jireen culamaau najdi mushrikiinta xilliga annaga joogtay eegga joogtay hadda joogta waxay ka shirki weyn yihiin oy ka daran yihiin oy ka gaalsan yihiin kuwa xilligii nabi maxamed joogay oo maxaad ka wadaan baa le wadaadda allo waxaydha waxaan ka wadnaa kuwuu suubanuhu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam cinda arakhaa'i bay wasaraa'i bay ilaahay u sharig yeeli fi lcibaada waadducaa laakiin cinda adaraa'i waashadaa'id waadaruura marka la gaadho ilaahay keligii bay baryi jireen qolyahan suufiyada ee qabuuriyiinta ah somayda arag hadda goorma ilaahay khayrkii baryaa inta hore hawshu iska fiican tahay gabadhu wiilal dhalayso geeluu irmaan yahay oo beertu baxayso jaclayda la tumanhayo awliyada lama baryo gorma awliyada la baryaa markuu adhigu xero dhaafo oo uu weer inuu galo looga cabsanayo markay islaantu foolato foolato maalmo le ay dhali weydo markuu culku dul fadhiisto yacni marka dhibaato culus ay dareemaan bay awliyada baryaan iyo dadka sulaxada ay u yaqaanaan ay baryaan inta hore bunka iska dubanhayaan arlaayigu nabadda yahay ee bayaxooyi bersamaad lagu jiro ma sharig yeelaan sumayda arag yaa dara marka faaru qurayshi kuwaas xilligay kufaaru quraysh shirkiga ka xishoodeen iyo kuwa islaam sheeganaya ku dhuflaynayaan bahalkii haddaad iska laadisana maxaa lagu odhan ya ma runta sheegtaa mase bangaani laysgeeya ka cabsanaysaan dhib ma laha wacan caaisha radi allahu tacaala canha qaalat kaana inaad fahantaan baan rabaa been yaan laydin sheegin mushrik marka la sheega abujahl iyo abulahab basa ma aha idinkoo cishaha sugayaad mushrikiin noqon kartaanoo geesa waaweyn yacni wuxu waa tilmaan iyo wasfi weeye ruuxii laga helo ayaa dusha laga saari gaalnimada looma dhashay maxaa loo dhashaa islaamnimo islaamnimaa loo dhashaa gaalnimadu dibbay ka timaadaa shirkigu waa cudur soo darriyoo yimaada ninkii falkaa lagu arko xilliguu doonayba ha jooga hoostaa laga xariiqi waa lagu dhajin baleed lambarkiisuu qaadan taargadiisuu qaadanaya haduu ka toobad keeno wuxuu u dhashay meaheed wuxuu markaa la yimid ee lagu dhajinaya haddii marka gaal la sheegaan aad moodaysaan abulahab iyo abujahal la soo boodaysaan hadde waxaad yeeshaan marka muslim la sheegana hee saxaabadii la aada warku ha caddaadee intaa aan ku daaya idinkuna waxaa tiin soo caddeeya iyo meeshaad gashaan وcan caaشha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ilahi wuxuu ahaa yastaxibu kii jecel aljawaamica ducooyinka ururisada ee macnaha weyn mabna qaliil wa macnaa jaliil baa la yidhahdaa lafdi yar weerki yar iyo macno guda ballaadhan yastaxibu wuxuu jeclaa nabigu calayhi salaat was hadduu ducaysanayo aljawaamica ururiyaasha oo min adducaa'i ducada weedha xaggana yare kooban macno ballaadhanna soo gudagelaya ilahay inuu ku baryo jecla hadalkan dheere carrakawaagii cantarabaqashka saacdaha ad wadaysaan hal kelimo ururisu nabigu ka jeclaa hal weedho ururisa oo yar buu ka jecla wayadacu waa ka tegi jiray suubanuhu maa siwaa daalika intaa waxaan ka ahayn weedhaha ururiya macnaha gudaha ballaaran ee weyn ee kooban waxaan ka nabiguma jeclayn baa loo jeeda ducooyinkii marka jawaamicda aha ee nabigu jeclaa qaybo ka midna wuu sheekhu keeni doonaa wa can anas ibni maalik radi allahu tacaala canhu qaal kaana akaru ducaai اnnabiy nabiga ducadiisa waxaa u badnaa allahuma aatina fi dunya xasana allowna sii adduunka gudihiisa wanaag wa fi laakhirati xasana aakhare marka la tago ilah wanaagna sii waqina cadaab annaar naarta cadaabkeeda allow naga dheerow naga ilaali saddexdaa weeroodba weeyaba fi dunya xasana fi laakhira xasana waqina cadaab annaar culamo badan marka xasanada nabigu uu sheegay fi dunya iyo filaakhira uu sheegay in nin walba miaaliya iyo isku dayan meelo badan baa lagu dhuftaa culm waxay leeyihiin xasanada adduunku waxaa weeye wa alcibaadatu wاlcaafiya adduun haddaad joogto xasanada aad weydiisan ilaah aad ka codsan waxaa weeye ad ka tuugi alcibaada cibaado suuban iyo alcaafiya badqabid aad ka badqabta bidcooyinka kufriyaadka shirkiyaadka masaa'ibta maqaadiirta culus aad ka badbaaddo alcibaada wاlcaafiya aakhare hadii la tagana waxay dhahaan xasano nabigu weydiista ilaahay weydiista waxaa weeye aljannatu wاlmakfira janno ilaahay inuu ku geeyo kuuna dembidhaaf dembidhaaf iyo janno fi laakhira adduunka cibaado wanaagsan iyo caafimaad iyo badqabid nimanna waxay dhaheen maya loo jeedaa nicmooyinka adduunkao dhan in la khasiso oo macno gooni-a ah lagu fasiro daliil bay u baahan tahaye wax kastoo ruuxa muslimka diintiisa iyo dunyadiisu ku wanaagsan buu nabigu u jeedaa calayh salaatu wasalaam idan marka waqina cadaab annaar waa takhsiis bacda tacmiim ilaahu aakhira adduunka wanaagna sii aakharana wanaagna sii cadaabkan naga dheeree cadaabkoo lagaa dheerayo wanaagi aakhirada nabigu ilaahay weydiistay buu ka mid yahay marka waa takhsiisun bacda tacmiim muttafaqun caleyh waa duco kooban wuxuu nabigu ka tegaada ma jiro ilaahw adduunkan aan liibaano aakhirana aanu liibaano cadaabkana naga ilaali maxaa dhimanoo laga tegay wax laga tegay ma jiraan zaada muslimun fii riwaayatihi muslim wuxuu ku daray xadiidkan markuu warinaya qaala wuxuu ihi raawigii taabicigii wa kaana anas bnu maalik wuxuu ahaa saxaabiga xadiidka wariyay ah idaa araada markuu doono an yadcuwa inuu ku ducayso bidacwatin waaxida hal shay inuu ku ducayso markuu rabo oo ilaahay hal mar wax weydiisto dacaa biha ducadana ku gaabsan jiray allahuma aatna fi اdunya xasana wfi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnaar intaasuu ku gaabsan jiray waidaa araada hadduu doono an yadcuwa inuu ku ducayso biducaaءin طawiil wey duco badan howlo badan inuu isu keeno hadduu rabo biha ducadan ku ducaysan jiray fiihi ay fii jumlati maa yadcuu bihi اllaah wuxuu ilaahay ku baryahay ducadana waa ku dari jiray wey hadalka badinayo oo meelo badan inuu taabto uu rabo uu tafsiiliyo tafsiil wey ilan aatina fi dunya xasana kaaga filan wax kasta wa fi laakhirati xasana kaaga filan wax kasta markuu rabo intuhoos intuu u dega meelo badan uu taabto hawlaha intuu soo maro ducadaana ku darjir jiray ducooyinku ahrinayo hadduu rabo inuu wax kooban ku gaabsadana keligeed buu ku gaabsan jiray ila marba waxaa dhihi ilaahay si guudna waan kuu barya laakin galabta si gaaraan kuula hadlahaya oo hoos u degi hawlaad gooni kugu taagan baad si gooni u taaban meel bugti waaa le far waa is og u degaysaa marka ayada ah xataa muusan ka tegi jirin wey maxalushaahidkuna waa maxay anas hadduu ducaysanayo ducadaa weligii kama tegin imaa inuu keligeed ku gaabsado iyo inuu ducooyin kala raaciyo oo u ku laro labadaa mid unbay ahayd byaa loo jeeda waidaa araada hadduu doono kaana anasu idaa araada an yadcuwa bidacwatin maradi weeye waxaad marada dhihi jirteen maratan waaxida inuu ducayso doono dacaa biha faqad keligeed buu alla ku bari jiray aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annaar waidaa araada an yadcuwa biducaa'in ducooyin fara ay biadciyatin baa loo jeedaa ducooyin ah inuu ku ducaysto dacaa biha ayaduna ilaahay ku baryi jiray fiihi ay fii jumlati maa yadcu bihi iyadoo uu la socdo la raaciyo ducooyin kaleo markaa uu rabbi inuu ku baryo idan saasuu nabi waa badan jiray haddi mar hadduu nabigu badin jiray oo uu kuu sheegay asna waa inuu badiy weligin uusan ka tegin wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alay wasalam kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray allahuma inii asaluka alhuda ilaahu hanuun baan ku weydiistay hanuunkii daayadii maraatibteedii afarta ahayd baa ilaahu ku weydiistay watuqa maraatib ulhidaaya inay afarta in hadda ka hor baynu soo sheegnay hidaayadu way nooc badan tahay sideeduba Eh, eh, min xayu اljumla xagga luqa ahaan wax tusid um baa la yidhaahdaa tusid in wax lagu tuso oo meesha saxan lagu tuso ayaa le istilaaxaana waaddilaalaةu biluطfin calىa wajhin yaxsul bihi maqsuud baa la si latifan oo dabacsan oo quruxsan in lagu tuso ujeeddada ayaa hanuunka la hudaha la marka eh, hudo caama iyo mid khaasa ayuu noqdaa hudaha caamka caamkaa ah, makhluuqaadkao dhan ba ilaahay hanuuniyaa noolo kastoo adduunka ku nool ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa qaabku u noolaan lahaa sabbix isma rabbika alacla aladii khalaqa fasawaa waladii qadara fahadaa xayawaankaad aragtay mid walba qaabku u noolaan lahaa iyo ugu xidhantiisa buu rabtusahayaa wuu garanayaa wuu isu hiilanayaa balaayadii dhibkuu ka carari baadkii biyuhu doonan wixii masaalixdoodii ahaa اldي أcطى kula شhayin khalqahu ثuma hadaa alhidaayة alcaama ljamiic اlkaa'inaat اlxaya la yidhaahda noolahoo dhan wey gaal iyo islaan bahaa'imta dameeruhu iyo dugaaggu dantooda iyo wixii ku san way garanaya maanta meeshaad ku garaacdo neefku waa ka cararaya riixu dili jira markuu arko neefku ka cararaya kii waxsiin jira kusoo ordahaya uu kala garan cidda dheefisay cidda dhibtuu kala garanaya bahalka iyo dugaagga iyo xayawaan kale wuu kala garanaya waa hidaaya caama lijamiici اlkaa'inaat اlxay hidaayada labaad waa hidaayatu bayaan wa dilaala in lagu tuso shayga xaqa ah lagu kukaas hidaayat bayaan baa le waa irshaad waa midda ay ku qunto alxuja اlbaaliqa midday ku qunto annaga haddaan culummo nahay ama aan ambiyo nahay ama aan rusul ama aan malaa'ig nahay ku leeyihin culummadu waxaa wey inaan xaq un farta kugu fiiqno warwadaadow sidaa waa sidii saxnayd hidaayatu bayaan waa irshaad waxaa awooda axad kastooo shaygaa inuu xaqyahay garanayo ambiyada maxaa saaran wa ama hamuudu fahadaynaahum faاstaxabu اlcama cala اlhuda ilaahay fahadaynaahum buuhi waanu tusna wey xaqi nabiyulaahi saalix baa loo soo diray waa loo bayaaniyey kas iyo maag bay xaqi u diideen faاstaxabu اlcama cala اlhuda midda marka nebi maxamed la saaray ee culummada saaran ee nin walbo xaqa garanaya waajibka ku ah waa hidaayatu bayaanin wa irshaad hidaayatu bayaanin wa dilaala wainaka latahdi ila siraaطi mustaqiim inama anta mundiru walikulli qowmin haad hawshaasi marka way iska caddahay intaa hadday ku soo gaadho xujadu waa quntay fii jamiici الsharaa'ici wاlrisaalaat hidaayada saddexaad waa hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam midda alla weyne keligii baa awooda in qalbigaada hanuun la geliyo oo xaqa lagu jeclaysiiyo xumaha lagu necbaysiiyo wixii xun lagugu diro waxaasan lagugu hagaajiyo oo qalbigaada hanuun lagu tuuray ilahay keligii baa awooda hidaayat tawfiiq wa ilhaam baa nabiga loo diiday innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdii man yashaa waa midda khudbat اlxaaja aad gelisaano man yudlahu falaa haadiya lah man yahdi اllaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah taa waatee hidaayadee hidaaya tawfiiqin wa ilhaam middaa ayadaa ah, ilaahay keligii baa qalbiga ruux gelinay laakiin adugu khiyaar baad leedahayoo baailka iyo xaqu waa shay la doorto kufrigii iimaanku waa lama camalo ikhtiyaariyaan ah adaa dooranaya laakiin maxaana saaran inaan ku tusno inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab nabi allow caddee markaad caddayso wixii ka dambe howl kuu taalla lasta calayhim biwakiil idan middaa marka hidaayatu bayaan wa dilaala la iyo midtan saddexaada hidaayatu tawfiiqin wa ilhaam la yidhaahdo labadaasaa u qiimo badan midna alla keligiibaa iskale oo makhluuq sheegan kara ma jiro walaa malag muqarab ah midna nin walbo xaqa garanhayaa xilkeeda qaban kara intaa inaad fahanteen baan u malayn hidaayada afraad aakharay khusaysaa marka aakhare la tago ahlu naarku wadda iyo dhabo waxaa lagu rida ay jahannamo ku galaan ahlulkhayrkana waddaday jannada u mari lahaayeen baa lagu toosinhayaa sayhdiihim wayuslixu baalahum wadooyin baa la kala qaadi taa aakhare wey addilaala calaa ariiqi اljanna iyo addilaala calaa ariiqi الnaar wey taasi marka waxay ka dhalanaysa waa natiijo ka imanaysa saddexdii horey ka dhalataa ninkii xaqa la tusay ee ilaahay u waafajiyey waddadee buu qaadi doonaa aakhare marka la tago wadada jannada ninka xaqa loo bidhaan la tusay xagganna gaalnimada doortay jidkee buu qaadi kii naartuu qaadi taasi waa natiija afartaas hidaayadu noqota hanuunku nabigu marka ilaahay weydiisan waa hanuunkee saddexda dambe wey saddexda dambe had iyo goor waxaad u baahan tahay cilmi inuu kuu kordho cilmigu muxuu yahay cilmigu shayga wanaagsan buu kutusahayaa cilmi baa kuu kordhaya waqul rabbi zidnii cilman wey wacallamaka maa lam takun taclam wey saddexda damboo dhan ilahay weydiisanaysa hidaaya dalaala waa bayaan hidaaya tawfiiqun waa ilhaam iyo murta iyo waddada jannada in lagu dhaco intaaba ilaha weydiisan haddaad intaba ilahay kugu dhammaystirayna habaad baad weydiisanaysa ilahay inuu kugu sugo ood ku xasisho ood indhaha kor u qaadin allahuma innii asaluka alhuda ilaahu hanuun baan ku weydiistay watuqa alla kacabsi baan ku weydiistay walcafaafa dhowrsanaan aan dhowrsado xumaha aan ka dhowrsadaan ku weydiistay cifadu wadaadda waxay dhi maba aha xumaantee waa mubaaxa ah inaad ka dhowrsataaba cifo la yidhaahdaa cafaaf la yidhaahdaa cifo iyo cafaaf baa kala duwan bay dheheen alcifatu markaad muxaramaadka ka dhowrsanayso fawaaxishta iyo xumaha ka dhowrsanayso ama alcafaaf waa gobonimo u noolaad wey u noolaato shaygoo iska bannaan inaad iskaga tagto aadoo kusii mashquulin cashaawaqado ha dhiman ha noolaan dhabarka waxaad ku toosisata keliya howlaha kale aad ka dhowrsato ila xisaabo badan baa ka imanaya walcafaafa dhowrsanaan xumaantaan ka dhowrsado ama gobonimaan ku wadiis iyo walqina hodantinimo xagga qalbiga ah qanaaco iimaansami rawaahu muslim muslim baa xadiidka وعن طارق بن طaariq ibni ashyam alashyaci radi allahu tacaala canhu qaal kaana arajulu ninku wuxuu ahaa qofka muslimka loo jeeda waa inagii soo mar riwaayo kale rag iyo dumarba nabigu inuu barahaya ducadan idaa aslama hadduu islaamo uu diinka soo galo callamahu nabiyu nabiga wuxuu bari jiray asalaata qaabka loo tukaday salaada uma amarahu kadib wuxuu farahayay an yadcuwa inuu alla ku baryo bihaulaai اlkalimaati weedhaha ayaga hadda soo socda allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafnii warzuqnii rawahu muslim habeendhawood baan xadidkaaynu soo tilmaanay isagoo ariiq kale ah duruqsiina aynu sheegnay allahuma kfir la allaw ii dhaaf warxamnii allaw ii naxariiso wahdinii allaw i hanuuni wacaafinii allaw icafi weeye oo wixii xume in sameeye masaa'ibta iyo balaayooyinka adduunya kuwa akhra allaw iga nabadgeli warsuqnii ilaahw calaf wanaagsan isii dhan walba iimaan iyo islaamnimo sunno wixii rabbi bixiyo oo dhan baa irsaaqad la yidhaahdaa rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaaya u muslim u sugnaatay waxaa ku timid can taariq ibni ashyam alasjaci annahu samica annabiya inuu nabiga maqlay sal ly salam wa aataahu rajul asagoo nin u yimid yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa aquulu seebaan idhaahdaa unu ducaystaa xiina as'alu rabbi markaan rabbiga wax weydiisanayo qaabkeen rabbi wuxuu weydiistaa iga yaqaane qaala <clears throat> wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allahumma kfir lii allow ii dhaaf allow dembigii hore ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wixii soo socday mustaqbalkan xumaha iga ilaali wacaafini allow fayoobi baan ku weydiistay ilaahu ii badbaadi ii waxaa lagaa badbaadin cudurrada qalbiga ku dhaca diinta asiiba ila fitnada ugu weyn iyo cudurka ugu weyn diinta lagaa gale warsuqnii ilaahow calaf iyo risaaqad wanaagsan isii fa inna haaulaa'i weedhaha afarta ah laka waxay kuu ururinaysaa dunyaaka adduunyadaada iyo wa aakhirata ka aakhiradaada aakhiriya adduun ka tagtay ma jiro wey wax aad ka tagto kuu dhiman ma jiro marka waa weeraha anta mise an ma mise afar an wey riwaayada hore de an wey tan damba hadda afara idan shantaasi wax ay khayr nabigu ka tageen ma jira buu wagees aan soo marray saxaabi markii loo sheegay inuu shanta gacmood gacantana laabay tanna buuxsaday intan ilaahay baa iska lehe anigu maxaan ku ducaystaa an baa loo sheeg kii duduubta la dhaqaaqay nabigu ninkaas gacmahu ka buuxsaday khayr marka ducada la xifdiyo ilaah lagu baryo salaadaha gudahooda xilligniska dambe habeenka xili walbood jaanis heshaan oo munaasib ah ilaahay ku barya an cabdlahi bn amr cas radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuul اllahi sal ly slm allahuma sarif alquluub allahuma yaa allah quluubta rogrogow qalbiga iyo wadnaha iyo allah rogrogow sarif quluubana quluubtanada ku sug weeye oo u leexi calaa taacatika cibaadadaada iyo hogaansankaada ilaahay baa quluubtan maamula addoon baad tahay dhankii rabbi doonaa laguu dhigahayaa hanuunkana waa tafadul min allah marka laakiin aad dhumayse diinka aad garan maraysad fasahaadayso waa cuquubo iyo dabdarro adugu aad samaysay falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum weeye ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا adiiku macno yahay اللهuma ya muصرف القلوب allaha quluubta wareejiyo ee bedelo xaalad wanaagsan mid xun mid wanaagsan tusan ha ka dambayso maamulka allah iskale quluubtee sarif quluubana calىa طaacatik hawsha waxaan kaga badbaaday dadaal dheeradan bixiyey iyo raganimo asal baan u dhashay hawshu ma aha waxaad meesha ku haysa lama arkiyo ilaahay fadligii baad ku nooshahay marka waa inaad ictiraafto rawahu muslim وcan abi hurata radi allahu tacala canhu can nabi sal slam qaal tacawaduu biاllah ilaahay ka magangala muslimiinay min jahdi اlbala balaayada culayskeeda jahdi juhdi waa labadu waa la ahriyay jinka inaad godaan iyo inaad kordhowdaanba waa isku macno balaayada dhibkeeda balaayo kugu dhacdoon dhibaato kuu geysanin baa badan musiibo timaadoo sargaf kugu marto ilaahay kaa badbaadiyaa badan laakiin midda lafajabiska ah wax badan bay dhibaato badan bay kuu geysanaysa tacawaduu biاllah ilaahay kaa magangala min jahdi اlbalaa'i ay min mashaqati اlbalaa balaayada teeda culus ama dhibaatada iyo raadka xun ay ka tagayso tegayso ayaxtag eela reer baydhen soomaali marka waxayna bareen waxayna badeen buui waxayna bareen ba nooga daran aafo intay kugu dhacdo gubannimada kaa saarta oo ku dullaysata ayaa jirta iyo midaad wanaag ka qaadi ood ku barmoosiba waxaan kaloo ila kaa magangalay dhaha ilaahay ka magangala wa daraki shaqa darkina waa la ahriya adragtu idraakan iyo darakanba isku mid waa laba masdar wa shaqa iyo wa shaqa ayaan daro inay nahaleeshana waan kaa magangallay ayaan daro iyo qumaynnimo diineed bacawnimo diineed baan allow kaa magangallay mid adduunya maaha taa waxaa ajir badbaad ka helaysaa ku badbaadaysaa wa shaqa wa shaqa ayaan daro inay nahaleeshana oo nagu habsatana waxaa wey ilah waa kaa maangalay dhaha wa suui ay wa suui اlmaqdiyi bih ilaahay wuxuu xukumo siisu wanaagsan yahay wax xagga alla ka yimaada iyo xukumka rabidhacahaya ee qadaha ama taqdiirka wanaagsan yahay qadihii baa addoonna dhibaato ku noqonaya midna wanaag u noqonaya wa suui ay wa suui اlmaqdiyi ilaahow annaga nagu xun baanu kaa magangallay wey qado nagu xunoo dhibaata nagu ah xugum ilaahay waa asagu xun ma farqun bayna alqadaa'i wa bayna almaqdiyi bihi xugumka la riday ee xagga rabbi ka yimid qaabku adiga kuugu dhacay wuxuu kugu samayn raadku kaaga tagay waa duwan yihi wax adiga balaaya kugu ah dad baaba ku farxsanoo khayr ka faa'iidahaya masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu wey wusuu اlqada marka macnahaasaa loo jeedaa ilaahow maqaadiir iyo musiibo qallafsan oo adagoo lafajabaysa sabr iyo gegsi yaqiinna aanaan ka helinba allow kaa maangallay yaan kaa maangala wa shamaatat اlacdaa iyo cadow inuu nagu wiirsado cadow ku wirsi cadow hadduu kugu wiirsado oo musiibo weeye jabkaada iyo rafaadkaada midka xasadka xataa ee xasadku weya muslimkaa ah, maalinkuu maqlo wadaadkii hebel ahaa ee dhibkaasaa gaadhay aad buu ugu farxaya soodhaduu subhaya markaad maqasho waad qalbi xumaanaysaa ciil inaad dhimataa laga yaabaa ile ninkan ragga ciil waa u dhintaa naftaa oga baxdaba qisadii habeenkaanu soo marayna bira macuuna saxaabadii lagu laayay ninkii maalig abubaraa ee yidhi anaa damaanad qaadee nabi maxamed oo soo dir culummada diinta ha faafiyeene markii loo sheegay mulaacib alasina shaydaankii caamiraha inuu baabi'iyey ee loo sheegay in magantiisii la dhacay wadaadina la gumaaday xumaantu xumaaday kamabakic ugu dhintay magantiisoo la dhacay carab oo dhan bay dhex mari soo maaha niman toddobaatana ah oo reer madiine ah oo nebi maxamed uu soo diray oo magantoodii uu qaaday uu nabadgeliya abu bara ayaa maagintiisa la dhaco la baaba'shay isagoo ciidan diyaarin hayo xaggana aad hawsha ugu xun yaa yuu naf baxay baa laga dhakhaatiirtii remiiga iyo dadkii la jooga waxay xaqiijiyeen inuu walbaaro u dhintay calolxumu u nafbaxay isagoo raba inuu ree bani caamir meel saaro yay ku simi weyday oo dibinta ruugahaya washamatat alacdaa marka min eh, shamata iyo shamita labada waa la sheegaayo waa marka ruuxu uu ku farxo dhibka ku asiibee ku haydha uu ku farxo aduguna aad ka dhimanaysa in la maqlo cadowga iyo xaasidkuba weligaa xogtaada waa laga qarsadaa dawada ma rabtaa inaad xaasid ka badbaaddo ruux ku xasdaya haddaad inaad ka badbaaddo ilahay horta ilaahay ka magan gal xaasid waa dhib badan yahay midda labaad haba yaraatee wax xogtaada yuusan helin war hebelo ma guursata khayr weeye iska dhe insha allah noo soo ducee hadda afar baa kuu jooga wax sirtaada ah ama wanaagkaada ah leanna wanaaggaad sheegto ku xumaanaya waa shaydaan cudurka ibliis baa haya marka xaasid daawadiisu waa maxay xantaadaa laga qarsadaa xogtaadaa laga qarsadaa wanaagkaada iyo xumaantaada midnaba looma sheego beena lama sheega haddii beenna ha sheegin nin kalena xoggiiusan kaa helin haddii kale ha dhow meelaha qur-aanka lagu akhriya adoo wareegun baa lagu arki muttafaqu calayh wa fii riwaayatin riwaaya xadiidku uu leeyay qaala sufyaan bn uyayn abu muxamed alhilaali sufyan bnu cuyayna wey ashuk waxaan ka shakisanahay buu ihi annii zidtu inaan aan kordhiyey waaxidatan hal kelimo oo minha min adducaa'i ka mid ah ilan afar jumla la sheegay jahd اlbalaa darku الshaqaa suu اlqada shamaat اlacdaa afartaa mid ka mid inaan kordhiya baan ka shakisanahay buu riwaayadka xadiidka caddeeyey ta dambe wey shamaat اlacdaa ayaan xadiidka la soconin tacawaduu biاllahi min jahd اlbala wadaraki الshaqaa wa suu اlqada intaasaa maxfuud can الnebi sal ly slam xadiidka markaynu marayno xadidka abi hurayre qaybtan wa shamaatat اlacdaa waa mudraja min kalaami sufyaan bni cuyayna wuxuu qaban wuxuu hubaa inuu afartan weedhood saddex ka mida nabigu uu yidhi afartan weedhood acuudu bika min jahdi اlbalaa wa daraki الshaqaa wa suuءi اlqaضاء wa shamaatat alacdaa afartaasi saddex ka mida inay hadalkii nabiga tahay buu hubaa saysan saddexdii u fakanin afar buu ka dhigay wuxuu idhi afartaa weedhood saddex kami nabi maxamed bay ka suganta laakiin tay ahayd baan ka sheekisanaya aan jumlada anugu aan ku daray maxood ogu dartay saddexdan middood inay fakataan ka yaabay buui cusmaan ibnu cuyayra maxaad dartaa layi wuxuu waxaan ka baqay saddexdii nabiga laga qabtay la ii wariyey sheekhaygu ii sheegay inay mid fakato afar jumlooyin ka baxaynin saddexdii baan sheegay buui markii idunka ka fiirsada waagii dambe wuu jasmin jira wuxuu odhan jiray midaan weeyo shumaati alacdaa riwaayadaani markii intaanu iska ogaada almuhim inta horaa maxfuuda ama shumaati alacdaa xadiidka abu hurayra maxfuud kuma aha axaadiid kale way ku timid saxaabo badan bay ka sugantay ilah in laga nabangalo nabiga ilaahay ka magangeli jiray laakiin xadiidkan abi hurayra min riwaayat ismaan ibn cuyayna inta maxfuudka ah jahdu lbalaa daraku shaqaa wasuui lqadaawi <clears throat> oo wuxuu odhan jiray sufyaan alxadiiu alaaun xadiidka nebi maxamed waa saddex weedhood zidtu ana waaxida laa adri ayatahunna buu odhan jiray hi mararka qaarkoodna alxadiiu min haadihi alarbaci baa ka sugan waa afartan weedhood saddex ka mid ah wayo nabiga marfuuca wa canhu qaala kaana rasul lah sal slam abu hurayra waxaa laga inuu yidhi rasuulka wuxuu ahaa mid yidhaahda allahuma aslix lidiini ilaahu diintayda ii wanaaji ilaahu diinkayga ii suubi alladii diinkaasu u asaguba <clears throat> cismatu mri amrigu waa shaniga iyo xaaladaa loo jeedaa alladii diinkaasu huwa asaguba ah cismata amri taladaydu iyo arinkaygu iyo noloshay waxay ku taagan tahay waa cismadu hadda waa rugniga iyo mutacalaqa iyo mutamasaga laga wadaa xifdiga asalkiisu noqotaa absasho shay lagu dhagay noqotaa waa maxay laakad waxaa loo jeeda cinda ahlilcilmi kulligoodba isku raaceen axaadiidkan ay ku fasireen waa kaad ku badbaadayso ruuxa muslimka muxuu ku badbaadaa bini aadam wuxuu ku badbaadaa diinkiisa adduun haddii la joogay haddii aakhare la jiraba allahuma aslix lii diini ilaahw diinkayga iiga sugubi u wanaaja alladii diinkaasu huwa asagoo cismatu amri taladaydu meeshay u dhimato xaalkayga meeshuu ku qiimaysa hebel muxuu ku qiimaysan diinkiisa iyo iimaankiisa aakhare maxaa lagu kala baxaya diin iyo iimaan meeshaad u dhimato ama aad ku badbaadi ama aad ku naargeli waa diinkaada ilaahu kaa ii wanaaji ducadii nabigu wuxuu ka bilaabay arinta diineed lana yadaa u horaysa kullu maslaxatu diin baa laga hormarinaya wa aslix lii dunyaaya ilaahu adduunyadeeda ii wanaaji iyaduna ii suubi allatii adduunyada fiiha uu ku jiro macaashi ay makaanu cayshi adduunyada ilahu aan ku nooleen dhex joogana ilaahu ii suubi markay adduunyadu ku hagaagtay aad si fiican diinka ugu toostaa hadday maxtaraki iyo balaayfooda laguu geliyo ood meelaad fadhiisatay meelaad istaagtay meelaad rabbi ku caabudoba weye waa musiibo sabarkeeda iyo sabaadkeeda inaan lagu siinin baa laga yaabaa wa aslix lii dunyaaya ilaahu adduunyadana ii hagaaji ina suubi allatii fiiha adunyada uu ku jiro macaashi ay makaanu cayshi adduunyada aan ku noolahay meel xalaal allah igu irsaaq wey <clears throat> xalaal hawl dhib oon maxtarake iyo iyo rafaad badan aan lahayn adduunyaha xalaala haddaad hesho aad bani kaga maaranto ilaahayna caqiidada diinka kuu subiyo sunnada maxaa kaa maqan wa aslix lii aakhiratii aakhiradaydina allahu ii suubi allatii aakhiradaasoo fiiha macaadi ay makaanu cawdi aakharada loo laaban doone ee loo noqon doonana allahu ii hagaaji suubi wajcal ilxayaata ay tuula alcumri baa loo jeedaa umri cimri kastoo ii kordha ilaah waxaad ka dhigtaa ziyaadatan dheeraad lii fii kulli khayr khayr kasta iyo shay walboo khayr inaan kororsan ka dhig cimri ceebaad ka dhexshaa jira cimri ceebeed baa jira oo inaad iska laqmataba ay dhaantay wajcal ilxayaata nolosha allow ka dhig cimriga socda ee kordhaya ziyaadatan dheeraad li ani ahaatay fii kulli khayrin shay kastoo daaca iyo cibaada ku kororsado ilaahu cumrigayga ii wanaaji maalin hadduu ii kordho ilaah cibaada ii kordhi sanad hadduu ii kordho ilaah wanaag ii kordhi wajcal ilmowta geerida soo degdegta mowtku huna waa fajcat almowt cimri dheeradii aanu shilmaannay buu ka soo horjeedaa wajcal ilmowta ay fajat baktat almowt geerida si degdega ku timaada ama qaflada ku timaadana raaxatan lii min kulli sharin nasiye aan ka nasanaya ama aan ka raaxaysanaya shar walba iyo musiibo kasta alwa iga dhig ilahu haddaad cimriga iga dheeraysana cibaado ku lar leeyahay haddii wad igu soo boodana ilaahu geeri aan kaga nasto aafada iyo sharkii adduunyada ka dhig ila mowtulfajuun marbu wuxuu kuu yahay maslaxo oo adugu aad geerida allow ka dhig raaxatan lii nasasho aan ka nasanayo min kuli sharin ay min kuli musiibatin wabaliy rawahu muslim idan ducadaa dheer ee qiimaha badan ah lagu ducaysto can cali radi allahu tacala canhu abuturaab wuxuu yidhi abulxasan qaal qaal lii rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu igu yidhi qul waxaa tidhaa caliyow allahuma hadinii allow i hanuuni wasadidnii allow i toosi oo taargadka iyo ujeeddada la leeyahay allow igu toosi allahuma hadinii ilahu xaqa itus weeye idan culimo waxay leeyihiin allahuma hadini islaamka allow igu hanuuni weeye wasadidnina sunnada alla igu toosi weeye waa macno fiican ma xumo ilan islaamku waa khaas iyo caam bay kale yihiin allaahuma haddina allow hanuuno islaamka igu toosi oo gaalnimo iyo shirki iga badbaadi wasadidnii allow itoosi oo bidcada iyo xumaha iga leexiyo xaqa iyo sawaabka iyo sunnada igu aadi xadiidku xadiid dheer buu ahaa soo gaabsaday imaamku wa fii riwaayatin riwaaya ku yimid allahuma innii asaluka alhuda wasadaada ilaahu hanuun iyo waxaan ku weydiista toosnaan waxaa laga yaabaa inaad adugu hanuunsan tahay laakiin waddo dheer islaamka u soo marto waddo dheer oo aad u dhib badan sida waddada uu soo maray salman alfarisi radi allahu tacaala canhu maxaa ka gaabnayd oo ka fiicnayd waddadii ansaare ay ku dhaceen nebi maxamed baa soo baxay markiiba waa ku dhaceen tubti markiiba waa qabteen yuhuud bay uga hormareen xaqi awoo asiibaba laga yaabaa rafaad badan iyo dhibaato fara badan ninkii dhagtaadii dhagtaadii eh, bidix awe la yidhi ee saa yidhi oo kale un maxaa ka dhow saa kama dhow dhagtii bixi qabaa la yidhi halkaasu xag ka soo wareegay inuu sidaa dhah maxaa u diiday isku meel baana loo socda ogow hadda haddana qaabkaasay u kala qaadaan dhib اللهم إني أسألك الهدى والسداد رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه انت waa مkhتصر xadiiku qayb ka mida qaybti kale uu ka tegay imaamku iska soo gaabsaday maadaama aan hadda wax cilaaqa uusan la sii lahayn baabka وعن <clears throat> أنس رضي الله تعالى عنه قاal calىa qowli waxaan u jeedaa macnu uusan ku xidhnay sadaadka iyo hidaayada ayuu xadiidku qaybta dambaba fasiray intaasuu nawowi gooyey marka oo sadaad iyo hidaaya waa la fahmayaa buu isleeyay imaamku وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رsuل الله صلى اه سلم يقول رasuلku وxuu اللهma إني أcuudu bika min الcajز ilaah waxaan kaa magan galay tabardaro daciifnimo xagga diinta iyo cibaadada ah awooddii waad leedahay laakiin maba awoodi kartid maantood inaad dhaantaysood bardoodantood caawo o dhan kombyuutar garaacdo oo aad iskriinka maantooda farta ku walaaqdo oo waad awoodaa hal juزo qur'aana marka loo akhriya hamhaamsi baad bilaabiy indha caddayn iyo waa neef duurhay madaxa xanuunahaya caal o dhan waa taagnaan kartaa an ragcadoodna ma tukan kartid waa aafo kale allahuma innii bika alla waxaan kaa magalay min alcaji tabardarro xaqa aan ka daciifo walkasali wahsi baan kaa magangalay iyo cagajiid anoo la imaanhaya haddana inaan cibaadadii waxa la rab cido nashaad iyo fafacooni iyo fahmaysi iyo farxad inaad ku gasho haddaad uun cagajid ku tagto aduu hamamsanayo sidii munaafiqiintaa waa mushkilo kale waljubni fulaynimo naftayda aan ku bakaylo ilaahay diinkiisa aan kaga bakaylo ayaan kaa magangalay walharabi cantatab inaa cantatabo oon asaasaqo oo ruuxuu dee caruurto kale ugu noqdo waaga dambe caqligu kaa tago baan ilaahu kaa magangalay iyo walbukhli bakhaylnimo aan hantida iyo xoolaha kubixinta jidka lagu bixiyo aan ka bakhaylo wa acuudu bika alla waxaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo fitnadiisa wa acuudu bika alla waxaan idin kaa galay min fitnati ilmaxya nolosha dhibaatadeeda diineed fitnadeeda rafaadkeeda maxtarakadeeda iyo shiddadeeda iyo walmamaati geerida aakhara haddii la tagiy hadda la nool yahayba fitno diineed iyo mid adduunya alla waa magan galay waxaaso dhan dhammug wuxuu ilaah u magangelayaa inuu ina baro addoonna yahay buu muujinaya inuu addoon yahayna waa muujinaya ummaddana tub wanaagsan buu u qaadayo tusaya waajib alla saaray buu ahaa wa fii riwaayatin waxaa ku yimid riwaya xadiku uu leeyahay wadalaci waxaan kaloo allow kaa maangalay wadalaci dayn dayn culus baan kaa maangalay ama daynta culayskeeda dayn fududa waxaagtaad iska bixin kartaa jira oon culays kugu ahayn midna waa lafajabis waxay tegi lagu qaaraamo lagugu ceebaysto aad banaanka socon weydo wadaadkii wa kugu lamaga aad naxdo foorarsato halis wey nabig wuxuu deynta iska ilaaliya ninkii markuu deynta qaato waxaa badan inuu been sheego waxaa badan intuu ballan qaado inuu ka baxo deynta iska daaya waa ruuxii aan awoodu ku bixinaan lahayn dhaqan wanaagsanoo deyn bixina aan lahayn baa nabigu digahaya marar bay fiicantahay deynta la qaato ajir laga helaa laakiin sida badan dhibaatay keentaa shakhsiyadaday dili ay ku baabi'in dulli bay kaa dhigi been aad ka baaqsan lahayd bay diinta kugu kalif inaad sheegto waryaa maxaad bishan aan ballansanayna wixii u keeni weyday kanaa kala bodo somalia kuwan sooxiliga idiin shaqeey inta ka hore aabbahood hooyadu dilaan samayn arag maanta eedaa dhimatay berri awowbaa dhintay beri dambe gabadh walaashiyaa dhimatay maantoo dhan siday shaqada u gooyaan intaasu cudurdaroon dhammaanaynin kamaba dhammaado faylku ninka daynta marka noocaasi culus ay ku dhacda been buu aana u yahay been buu aana u yahay ballan intuu qaado inuu ka baxu aana u yahay tii buu nabigu ka magangelaya ilaahay baa ka dhowra laakiin idinkay hawsha idin dhacaysa wadalaci dayn ay iqli dayn daynta culayskeeda allah kaa magangalay waghalabat الrijaal iyo rag inuu iga adkaado mar guusha mar haddii lagaa qaado hadii kor lagu jabiyo waaga dambe dadku waxay aaminayaan hebel ba hebel iska daa dhulku yaallaaye war miyaanaan xagga rabbi <laughs> amba aan laga gargaari karin wakhalabat الrijaal ragga inay iga adkaadaan gaaladu u jeedaa mushrikiinta iyo wixii bakhti ah ma garaysna inay limla guuraan bulsayidku markuu gaaladii iyo ragga is hayeen soomaaliyeed iyo iyo ingiriiska iyo talyaaniga xabashida is hayeen wuxuu ma garaysnayn gaaladu inay limin la guuraayo eebow anaa kaa garlee guusha ay siijin buuhi hawshu waa waxaa weeye wuuna guulaysta dee sidiitu ma guulaysan guusha u qiimo badan adduunku waxaa weeye mabda'da adoo ku taagan aad ku dhimato ninka muslimka ah guushiisa u qiimo badan waxaa weeye isagoon mabdi'iisii gobonnimadiisii dadnimadiisii diinkiisi bedelin qadiyadu u taagnaa inuu ku nafbaxaa la yidhahdaa gobonnimadu hawshii laguu soo diray inaad xaqiijiso hirgeliso taa rabbi ku xidhan tahay rusul buu ilaahay soo diriyey ambiyo boqolaalan sano ummadda diinka ugu yeedhaayay oon hal nafarna ka rumaynin miyay guulaysan ambiyadaa mise maysan guulaysanin haddaad tidhahda maysan guulaysanin faqad kafarta cishahoon la gaadhin iska ilaaliya ambiyada ninkii meel kaga dhaxsoo iskama cadda xukunkiisu way guuleysteen nabi nebilaahi nuux kun sana ka badan bu ilahay diinkiisa dadka ugu yeedhahayay yaa ka raacay ma amana maahu ilaa qaliil dadaan boqol gaadhayn maxamed oo ummadda ugu yeedhahayay labaatan iyo saddex sano ayaa in malaayiin rumayso raacday adduunkana dadka hadda nabiga sheegta adduunka dadka ku nool kala waa rubc wey boqolkiiba labaatan iyo shan baa ka tiinbay iyagaa inoo sheegay inay beentu tahayna laga yaaba oon ka badannahay iyagaa inoo qorqoray waxay raban doonaan noo sheegahaye idan guushu cinda alculamaa waxaa weeye in qadiyada laguu soo diray eed aaminsan tahay adoon ka leexanin bidix iyo midig aad ku dhimato middaas yaa la yidhahdaa guu la yidhaahdaa guushu middaa wey sayidkuma ku dhintay mise kuma dhimanin wax kastaa lagu day waxaa le boqor aan dhigno iska daa soomaaliyae east africa oo dhan baan boqor dhigayna sidai boqoradii hindiya oo kale maya dahab duunyo wax kastaa lagu dayo waa diiday oo ku dhintay waka haddaad isku haysataan naga reer macallin waxaa le annagu ahaa raxweyn baa nagu booran baa nagu haysta yaa kao nagu haysta ya dad badan baa isku haysta maxaa laiskugu haystaa sharaftiisii raganimadiisii gobannimadiisii baa laquulu la'yahayo nin walba uu dhanka haystaa axmed gurigi baa laisku haysta oromiya somalia baa isku haysta ninku qadiidtuu ku dhinto ilaahay baa wuxuu u yeelayaa lisaana sidqin fi اlaakhiriin taas ogaada marka sidaa wey sidaas wey qadaayaadka iyo mabaadida diinad waxaad horta aad ku dagaalami ama aad aaminsan tahay ama aad ku rukusi isku hubso saxba mise ma aha hadduu sax yahay war waa la adkaystaaye geero gobinimaha mugta yaa la dhintaaye rawaahu muslim muslim baa wariyey marka nabigu wuxuu ilahay oga bari culum waxay yidhahdeen qoomkii la gumaysto qoomkii in badan gumaysto uu ku daaho dadnimaday ka baxaan dugaag bay noqdaan xataa ma aaminaan inay wax iska celin karaan saa darteed qibdiyiintii fircoon markay gumaysteen reer banu israa'iil warankoodu inuu dadka gara way aamini waayeen inay dagaalamaan way aamini waayeen ilaahay baa ku tafadulay wanuriidu an namunna cala aladiina sudcuu fi lardi baa ilaha yidhi waa manni waxaa ma tari kartaan amwaatun hayru axyaa baad noqoteen gumaysi baa idin baabi'iyey fadlun min allaahi baa ku soo diray nabiyulaahi muusa iyo haaruun soomaali hadda saasoo kale u baahanta wanuriiddu amnamuna inaad ku badbaaddaan mooyeene waa idin dhammaatay waxaad ka sarriganaysaan wax aad ka xishoonaysaan wax dadnimo ah wax diin ah kulli waa ka sii socotaan shirkigii iyo islaamkaa iska kin khaldan kufrigii iimaankii baa iska kin nuugahaya meelaad u socotaan meelaad ka socotaan qabyaalad baa idin baabi'isay reelwalba gaal wuu le gaalka maxaa laga rabaa bay ku baashu maraysa marka wanuriiddu an namunna ilaahay ha noo wax kale hadda marka khalabat rijaal intaan ka tegin masalada culamadu sheegen waxay dhaheen qoomkii la gumaystay gumaysi uu ku daaho waxay ka dhacaan nolosha bani aadamka dadnimada way ka tagaan dameeray noqdaan alimaam abuxasan almawardi baa ku sheegay qaacida ku sharxay kitabkiisa adab اdiini wadunya ka akhriya ibnu caashuur miaal buu u keenay toban miaalba min taariikh albashariya ka keenay qoom kastoo gumayso uu ku daaho duntoodaa dhimata duntoodaa dhimata dadnimadoodaa dhimata caqligoodaa dhinta dadba ma aha waxay leefaan keliya iyo hawlo jidiin bay raadinayaan waa la iska duwaa iyo maxaanku idhahdaayehe waad baahan tahay bakti looma cuno ya waagii aad roonaydeen weye eed gobta ee wax idinku dambeeyey ee sayidku idinka agdhowaa hadda waa maxay qaacidadu waxay noqotay waxaa baahda waxaa baahda oo gaajo qabataa reebaadii mid soomaaliya lai sheego maraykanka jooga yaa wuxuu shaqo ka qabtaa la yidhi hotel uu ka shaqaynayay khamrada gada waxaa la warbaasha iska daa anugu ma cabo laakiin waan ka shaqaystaa un miyaan cabahaya waa hawsha hindida hindida kenya intaydan u imanin waag hadda yar xishoodaane ayagaa iibin jiray khamrada kuwa islaam sheeganayaa iibin jiray oo dhihi jiray mar haddana cabayn intay maxaa naga galay gaalahan harqaynahaa jajabeen ayagoo islaayaa wadeen waxaad ka xishoonaysaan iyo waxaad ka sariiganaysaan iyo waxaad xeerinaysaan ma jiro dhagar iyo khayaano iyo hishi iyo dabdaro iyo wax ummadda baabi'iya ayaa hadda horumar la moodaya waalabat ilaahu rag inuga adkaad aanaysa inuu diin isku haniyo mabda baan allow kaa magangalay rawaahu muslim وcan abi bakr صdiq radi allahu tacala canhu anahu qaal lirasuuli اllah rasuulka ilah inuu ku yidhi buu sheegay saxaabigu callimnii ducaaan alla bari bar nabi allow adcuu bihi aan ku baryo alla ku tuugo fii salaatii salaadayda gudaheeda qaala nabigu wuxuu ihi saxaabigu qul waxaad tidhahdaa may qaala nabigu wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa allahuma inii dalamtu nafsii ilaahu naftaydii baan dulmiyey dheh oon ku xadgudbay dulman kaiiran xadgudub dheer ama fara badan ama weyn walaa yakfir dunuuba ilaa anta dunuubtana ma dhaafo axadan adiga ka ahay faqfir lii allow ii dhaaf dhaafid min cindika adiga xaggaada ka ahaato anugu aanan mudnayn wax walba xagga alla ka yimaadaa ee min cindiga maxaa loo yidhi mararka qaarkood addoonku wuxuu iska dhaadhicinayaa dembidhaafkan waad shaqaysatay in badan baad alla baryaysay intaasu cibaadaad la timid sadaqaad baad bixisay mar nafta waxay kuu sheegi wanaaggan kuu yimid xoogow inaad ku leedahay sabab aad ku leedahay iraad kaa tegay midna waa maxay ilaahu ila maag weeye awood iyo karti anugu aan dembidhaaf ku kasbado wax ligu dembidhaafa malihi ilaahu naxariistaada ila maag buu ujeedanabigu saa dhowey faqfir lii idhaaf makfiratan dembidhaafoo min cindika xaggaada ka yimidoo anugu dadaalkayga aan ku imanin warxamnii allow i naxariiso mar hadda dhaafto dembiga lagu dhaafa lagula xisaabtami karaa soo maha ilaa warxamnii i naxariiso innaka anta algafuur raxiim alraxiimna warxamnii bay daba taagan tahay alafuurna fakfir lii makfiratan bay daba taagan tahay alafuur allaha dhaafida badan baa tahay alraxiima naxariista badan muttafaqun caley wa fii riwaayatin riwaaya kale xadidku le waxaa ku yimid wa fii beyti fii salaatidiiba horaad ku cadfaysaa callimnii ducaan adcu bihi fii salaatii wa fii beyti duca ee bar aan ku ducaysto salaadayda gudaheeda iyo markaan gurigayga joogaba ilahay aan ulman kaiira waruwi kabiirna waa la wariya dalamtu nafsi ulman kabiiran ulman kaiiran labadaaba waa la warshaa bihaai mualaa a la akhriyo saddex dhibicleh iyo wa bilbaai muuxada iyo bahal dhibicleh fayanbaqii waxaa haaboomo nawowi tafaquhan buu saa u leeyahay an yajmaca baynahuma labada duca inuu isku daro oo fa yuqaal waxaa la odhanayaa nafsi ulman kaiiran kabiira israaci buu leeyahay nawi jamaca sidaa qabta laakiin ibnu wuxuu waa baail min sabcati awjubuuna sharxay kitaabkiis jalal afaam ka fiiriya ma bannaano in la hal mar la jamciyo ma bannaano inaysan bannaanaynna adilo u keensaday weliba waa bidcuu yidhi asagu labadan weedhood mid ka miduu nabigu yidhi haddaad rabto inuu labadii weedhood midna uusan kaa fakanin kale waxaad ku ducayso dulman kaiiran casarkii oo kale haddana maqhribka wa dulman kabiiran isweydaari kala bedel laakiin hal mar inaad jamciso wuxuu idhi daliil ma laha salafkuna maysan aqoonin adiluna u keensado sidoo kale marka dadku tujinaysa qiraa'aadka ma hal mar baa la jamciyaa waa bidcu cinda salaf saalix imaamku markuuna tujinhayo in qiraa'at alcasharu aayadaha hal mar aayad ku akhriyo ama asabcu aayad ku akhriyo waa bidca fi اddiin fi اlqiraa'aat hal mar baa looga cinda alimtixaan ile ummadaadan tujinayn oo qur-aanka lagu bara qiraa'aadka macallimiin imtixaan kaa qaadahayaan hal aayad waan ku dhihi karraa ku akhri intaasoo qira'a si loo hubsado inaad bal horta xariiftooda hawsha qabatay in kale laakiin ummadda marka la tujinaya mamnuuc wey qira'a waaxidaad ummadda ku tujinaysa saasaad ku wadaysaa dambadood qiraa'o kala geli laakiin halkii aayadeed waday alaabtoo dhan kuma xarayn kartid lann waa bidco slkuna maysa aqooni iska ilaali hawsha ayadaa ducaduna waa sidaasay la mid tahay nabigu weedhahaani iyo ducooyin kala duwan hal mar ma jamcin jirin hal meel kuma jamcin jirin xiliyo kala duwan salaado kala duwan makaan iyo mawqif kala duwan buu ku ducaysan jiray waa in itibaacuna sidaasu keenaya marka waa siduu nawowi sheegay qodaadaa qaba laakiin ra'yiga ibnuqayim baad moodaa inuu ka qiimo badan yahay shekh islam taymiana uga horreeyey abu xamed alhazali tirsi howsha waa ka hadlay ixyaagiisa marka sidaa ha lagu daayo yaan la jamcinine hala kala qadqaad hala kala duwo xiliyada wa can abi muusa alashcari radi allahu tacaala can haddii saxaabada muslimiinta ninka u khayr badnaa ee waayeelkii muslimiinta layidhi sidaa ku ducayso innagaa ka sii liidana ducada innagaa uga baahi badan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس عن النبي أنه كان يدعو بهذا الدعاء wuxuu sheegay saxaabigu nabigu inuu ku ducaysan jir ducadan iyada ku ducaysan jir allahuma اغfir khaiati gafkayga allow ii dhaaf khaiati gafkayga macsida allo dunuubta ii dhaaf wa jahalii gaabinteeda allow ii dhaaf jahligu asalkiisu waa dhaqanka xunbaa jahliga la dhaqanka xunbaa jahli la yidhaahdaa ruux kastoo ilaahay caasiya waa jaahil saxaabiya taam ku ijmaaceen ana kula man casa allah fahuwa jaahilun camalka xun ee dhaqanka xun een basarka wanaagsan ahayn iyo aqoon daradaba jahli waa la yidhahdaa inagu laakiin markaan jahli maqano cadamulcilmi baan u qaadanayna cadamulcilmi ama jahligu markaa jahli basiida ha noqdo ama jahli murakaba ha noqdo kudoona ha noqdo laakiin qur-aanku waxaa ku badan jahliga marka la idlaaqo wuxuu u badan yahayba jahliga camalxumada ahaa dhaqan aan wanaagsanayn idabdarada ahaa qoomkii e, reer banu israa'iil ee asnaamta caabuda maxaa la yidhi ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha qaala inakum qowmun tajhaluun reer luut markay edabdaradoodii bal antum qowmun tajhaluun ree caad suuratu axqaaf ka fiiriya tajhaluun jahliga waa maxay dhaqankii wanaagsanaa ee aadame iyo bashar laga rabay ruuxii garam mara hee waa jaahil dhaqan xun oo wuxuu la yimid basar xun oo ruux caqliya garaadle uusan ku dhaqaaqin maangaabnimo safaaho waxaasoo dhan baa jahliga la yidhaahdaa inama atawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati bijahaalatin soo maahayn bijahaalatin waa aqoon daraa uma yatuubuna min qariib jahaalada waa maxay jahaalada waa maxay waa xaqi bay garan mareen iyagoo weliba garanaya xumaan bay la yimaadeen haddaad maksida wadaad maanta joog jahli marka la sheega waad cadamulcilmi moodo waad meel cidlaad fadhidaa dariiqat اlqur'aanna waad khilaaftay sunnadana waad khilaaftay alaa laa yajhal axadun calayna fanajhala fowqa jahl jaahiliya muxuu u jeedaa aqoon daro ka wada muxuu ka wadaa ninkii nagu xadgudba annaguna shanna saaro toban baan saaraynaa ninkii qabtana sankaan farta ka gelinaynaa wey warkaasuu rabaa waa basar xumada wuxuu ka hadlaaya ma aha aqoon darro wuxuu ka hadlaya maxaa yeelay cilmiga muxuu keenaa dhaqan wanaag ninkii dhaqan fiican laga waayo maxaa laga soo qaadaya inuu jaahil yahay allaahuma kfir lii khaiatii ilaahw gafkayga ii dhaaf wa jahlii xadgudubkayga ii dhaaf wa israafi iyo jahlii meelkadhacayga bay wadaada ku fasiraan jahligaa hore meelkadhaca iyo waxaanaanan ku talagelin wa israafi xadgudubkaiyo aan dhaafo xadkii sharcigu ii dhagay fii amri ay fii shani wa xaali wamaa anta aclamu bihi minii nabigu dembigiisuana loo dhaafay ilaahay baa suubiyuto toosiyey laakiin waxaa weeye xasanaat alabraar waa sayiaat lmuqarabiin wax adiga hadda dembi aan kuga ahayn baa nabi maxamed dembi ku noqonay maxay kuga aqoonna maaha kuga iimaanna ma aha isku meel kama joogtaan wax yaroo adiga kuu bannaan baa nabiga lagu qoonsanaya lagu canaanhayaa maxaa yeele maqaamkuu joogaa aad iyo aad kaaga sarreeya duqayda waxaadan ugu dulqaadateen bad carruurta iyo ugu dulqaadan kuwaa dhashay waxaadan ugu dulqaadanin baa carruurta deriskaad ugu dulqaadan howluhu maqaamaadkuwa kala sarreeya eray adiga aan ku qabaninbaa walaalkaa qabta mid walaalkaa qabtaan adiga kugu habboonayn waxbaa idiin dhexeeya shay walba hal meel lama mariyo wmaa shay anta adiguba aclama bihi minii alla waad iiga ogaal badan iyo gafafa aad adigu iiga ogaal badan tahayna alla ii dhaaf allahuma kfir lii jiddi ilaahu dhabtayda ii dhaaf wahazlii dheeldheel waxaan ku sameeye alla ii dhaaf iyo kaftan wa khaa'ii kamayga alla ii dhaaf wa camdi kaskayga alla ii dhaaf wa kullu dalika cindii waa tawaaducan intoo dhanba alla waa laga helaabu nabigu leh kas iyo kama iyo kaftan iyo bareerba intuba waa layga helaa wa kullu daalika intaasoo dhanba cindi agteeda waa taalla duu nabigu sidaa leey idinku xaggeed joogtaa allahuma kfir li allah ii dhaaf maa wixii aan hormariyey ee dembi wamaa akhartu wixii ii dambeeyeen dibdhigay wamaa asrartu wixii aan qarsadeen si hoose u sameeyey wamaa aclantu wixii aan muujiseen fagaara ku sameeyey iyo wamaa dembina ii dhaaf anta adugu aclamu bihi adiga ogaal badan tahay minii aniga anta almuqadim alla wadaa addoommaha hormariya ama camalkaa doonta hormariya wa anta almu'ahiru adaa dibdhiga oo ruuxii aad dibdhigii dibgeeya ruuxaad baasina baasiya aqbalkii ijaabada adaa iska leh wa anta calaa kulli shayin qadiir wax walbana alla waad awooddaa waxaasoo dhan aan sheegay inaad ii dhaafto oo waxba aadan ka soo qadin waad oo nabigu ku baraya calayh الsalaaة wasalaam muttafaqun calayh وcan caaisha radi allahu tacaala canha ana nebi sal slm kaana yaquulu fii ducaa'ih nabigu nabigu ducadiis wuxuu ku odhan jiray allahuma inii acuudu bika allah waxaan kaa magan galay min shari maa camiltu wixii aan sameeyey sharkiisaa kaa magan galay wixii aan sameeyey ee macsiyaa ama xadguduba ama dembi ah ilaahw inuu aan eedo oo balaayo uu dhalo xagga aakhira iyo xagga adduunyaan kaa magan galay wa shari maa lam acmal waxaanan samaynin shirkiina waan kaa magangalay shay weli aanan samayn shirkiisana waan kaa magangalay kan dambe culummada aad ugu rafaadeen fasirkiisu waxay dhaheen haddee nabigu wuxuusan samayna shirkiisa see uga magangalahaya wax adugu aadan samaynin baa shirkiisu ku soo gaarhaya wataquu fitnatan wey laa tusiiban ldalumka khaasaw wax adugu aadan samaynin baa soomaali kale geli maxay dhaheen somaali way yaqaana waxay dabku munaafiq shido yaa ku gubta mumin baa ku gubta fidno badan dhib badan baa jira waxaa kaloo dhici karta in loo jeedo cujbi bay dhaheen adoon welibaba la imaaninba waxaad iska aaminaysa xoguu saladaa rabbi kuu furay sadaqa yar baa rabbi kuu furoo bixisaa qur-aankaad isku fiicanta oo akhridaa qaraaba xidhiiskaad ku fiicanta xoogow waxaad aamini naftadaad mahayn waa isla weynaani waxaad dhihi baa soomaaliya wax kaa fiican oo kaa khayr badan ma jiro hawshaa marka waxay keenaysaa cujbigu inuu kaaga darraado xataa waxaan samayna saa ka daran fal adan samaynoon jawaarixdaada ka dhicin oo niyadaada galay baad eedaysaa allahuma innii acuudu bika alla waxaan min sharri maa camiltu wixii aan sameeyey shirkiisaaan kaa magangalay iyo dhibaato inuu ii geysto eel xunna uu ka tago wa sharri maa lam acmal waxa anugu aan samaynin oo aadamo kale ay sameeyeenna in aan eedo ama lay dhibaatay alloo kaa magan galay rawaahu muslim xadiidkii numaajah ee dheeraaba isaguna macnaha tusahaya allahuma ini acudu min shari maa calimtuhu wa shari maa lam alam ilaahaw shay aan ogahay shirkii baan kaa magangalay waxaan ogayn shirkiina waan kaa magangalay waxaan sameeyey shirkiisaan kaa magangalay midaanan samaynna waa kaa magangalay wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kaana min ducaai rasul sal slm wuxuuna barhayaa mararka qa fal adu aadan samaynin baad eedi oo ku dhibaatayni oo ku soo gaadhi marka ummadda waa in la hagaajiyo si loo wada hagaago keligaa kuma anfacahayo inaad keligaa hagaagto waxbadan kuu tari marka aad mas xil ilaahay ku saaro qaala wuxuu ihi saxaabiga kaana min ducaai rasuulilah ducooyinka nebi maxamed waxaa ka mid inuu yidhaahdo allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa min zawaali nicmatika nimadaada iyo naxariistada inay iga tagto iga uusho waxaa kaloon kaa magangalay wa taxawuli caafiyatika badqabida iyo caafimaadku inuu iga wareego inuu iga wareego taxawul iyo zawaalku maxaa u dhexeeya laba macnaa u dhexeeya zawaalku waxaa weeye shaygii nicmada ahaa in lagaa sii qaado dhibkana aan lagugu bedelin wax dambe oo lagu bedelina uusan jirin wax badanoo khayraad haysatay waa lagaasii qaaday khayrka isaga ah dhibaato kalan laguma geysanin maxaa la yidhahdaa zawaalu nicma la yidhahdaa amaa taxawul caafiya waa maxay caafimaad baa lagaa sii qaaday cudur baa lagugu sii day nabad baa lagaa sii qaaday maxaa lagugu sii day colaad fahmaa lagaa dabiinnimo iyo dabshidnimaa lagugu sii day taxawulkii marka zawaalku far baa u dhaxeeya zawaalkuna waa nicmada watata min duuni badl taxawulkuna waa nicmadoo lagaa qaado maca badlin aafadaasay culmmadu sheegaan allahuma ini acuudu bika min zawaali nicmatika ilaahu nicmadaada iga tagtaan allo kaa magan galay wa taxawuli caafiyatika caafimaadkaadoo isbedelo cudur isku bedelana waan kaa magan galay cudurkan kii waxaan kaloo kaa magangalay wa fujaa'ati niqmatika balaayadaada igu kadisa niqmo balaayo kugu kadisoodan ka diyaargaroobin oodan ka gaashaamanin oon lagaaga sii digin oodan waxba ka samaysanin oo kugu fadhiisato wey waata kugu daran wa fujaa'at niqmatika musiibadaada iyo balaayada maqaadiirta kadinteedan allaw kaa magan inay u kadiso wa jamiici sakhatika cadhadaadoo dhan baan kaa maangal ilaah wax kastoo cadho keena ood igu cadhonaysaan kaa maangalay maxaa yeele nicmada zuulaysa cadhaa keenta caafiyada iyo badqabidda isbedelaysa cudurka lagu bedeli waxaa keena dunuubtana keenaya ilaahu wax kastoo cadho soo jiidaan kaamaan galay nabigu yii alayh wasalaam marka waa tacmiimun bacda takhsiis rawaahu muslim wa can zayd bn radi allahu tacaala can ducaadu fiican wey halla xifdiyo halla qabto وعn زيد بن رضي الله تعالى عنه قال كان رسول صلى اه عليه وسلم يقول jiray allahuma ini acuud bika alla waxaan kaa magangalay min alcajzi wاlkasal mar dhow waynu soo marina xadiidka xadiid la macno ah ilaah waxaan kaa cajzi tabardaro xaqa aan ka tiira dhigo walkasali wahsi iyo cagajid baan kaa magangalay walbukhli gacanadayg iyo qaطucni baan kaa magangalay walharami canratab baan kaa magangalay wacadaabi اlqabri fidnada iyo cadaabka qabrigan alla kaa magangalay allahuma aati nafsi ilaahu naftayda ogu deeq taqwaha alla ka cabsigeed ilaahu naftayda waxaad siisaa inay kaa cabsato adaa bixiyo waa irsaaqade wazakiha allow nadiifa ama ahir naftayda anta khayru man zakaaha adiga ugu khayr badan ugu wanaagsan axad naftayda waxtaroo dahira oo wanaajiya anta waliyuha gacalkeedii baa tahay u hiilinhay u gargaarayay wa mawlaaha boqorkii lahaabaa tahay nafta boqorkeedu waa alle allah iskale oo maaligeedi ah uhiiliyaha iyo gacalkeeduna waa alle axad kalama haysatid anta adugu xataa waliyuha ay naasiruha nafta allihii u gargaarayay ee gacal u ahaa baa tahay wmawlaaha boqorkii iyo maaligii lahaabaa tahay iyo rabbigeedii allahuma inii acuudu bika waxaan kaaga magala min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba ku taraynin cilmi aan nacfi aakharo iyo naar lagaga badbaadaynin baan kaa maangal sida cilmiga sixirka iyo tallisimaadkii casaa'imta iyo iyo kutub nujuum oo cilmu taiirka oo kale wa min qalbin qalbi baan kaa maangalay laa yakhshac cilmigeeda adduunka maanta lahaysomaali badankii waa cilmi aafaah oo lagu cadmudanayo ood caruurta ku lugayseen oo laga yaaba inaad ku gaalowdaan saad caruurta ugu cadhinaysaa halis weeye wa min qalbi baan kaa maga laa yakhshac aan danqanaynin ilaahu qalbi aan danqanaynin oon dux lahayn oo waciidka ilaahay iyo xukumka rabbigii aan u dabacsanayn baan kaa magangalay wa min nafsin naf baan kaa maga laa tashbacu addunya aan ka dhargayn ma dhargahayo wax walbo helo waa hanqaltaagahaya waa gubanaya waa siraadahaya balaayaa ku shidan wa min nafsi maan kaa maangaa naf laa tashbacu aan dhargayn addunya aan ka dhargayn khayr asagu lagama dhargay wuxuuna buu ka hadlahayo waa adduunyada hawada fara badan hanka adduunyo xirsigan lagu dadaalaya shirinka ee diinta ku seejinaya ee dhaqanxumada ku dhexalsiinaya nabigu ilaah iyo ducaan kaa magan laa laha aan la maqayn dheg loo siinin Ah na haysta hadde maanta o dhan intaasoo balaayiinoo muslimiina gacmaha taagda maalinka jumcaha ilahu yuu jabi ilahu mactabiye qabo ilahu maxamediyada quwe waxba kama socdo ducadu shuruud bay leedahay ee baalal ay ku kacdo marka duca boocbooca ah, oon taayaro fiican lahayn meel la gaari mayso bulaacadday ku dhexdhici cirkaba aadi mayso meelahanay wareegeysani rawaahu muslim idan ducada wixii lagu aqbali laha waa in lala yimaado mar baynu insha allahu tacaala intaana dhammaynin shuruudda ducada lagu aqbalo intaana kitaabu dacwa dhammaynin baynu sheegi doonaa insha allah rawaahu muslim وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول رسولك له وxaa kii yidhaahdaa allahuma laka aslamtu allaw adigaan isu kaa dhiibay weeye allahuma laka aslamtu allaahuma aslamtu lakay ahayd hawlihiinna ajruumiga soo sidaa ma ah allahuma aslamtu laka wa lakala hormariyey maxaa loo kala hormariyey axadaan alla ka ahayn oo dhiibi karaa ma jiro wey macnaheedu baabu tawxiid wey axadka loo hogaansami ee lasu dhiibi ee loo khuduuci waa alla weyne keligii subxaan qaadirka keligii wey wa bika aamantu allow adigaan ku rumeeyey ilaah kale iyo rabbi kale ma rumaysni wacalayka la calaa hayrika tawakaltu adu baan ku tala saaranaya axad kaloon tala saaran ma wa ilayka laa ilaa hayrika anabtu adun baan kuu soo laabtay anabtu waa alcawdu wاlrujuuc ilahi subxaanah wa tacaala wa ilayka anabtu allow adun baan isku kaa dhiibay kuu toobadkeenay kuu soo noqday axad kaloon u noqonaya ma wa bika biquwatika waqudraka khaasamtu ilaahu awood iyo caqli iyo garaad iyo cilmaad hisay ood ad u baan ku doodaa oon xaqa ku difaacaa oon xumaha iskaga celiya horarka iskaga celiya wlayka ilaa kitaabika laa ilaa hayrihi xaakamtu xakamtu wa xaakamtu waa isku macno hunaa marka la maraayo kitaabkaada iyo diinkaada keliyaan u xukuntamaa oon gar hadday timaado u geystaa oo kala bax kitaabka ama idhaahdaa wax kalena ma ogeli soomaali maxay yidhaahdeen wa ila dastuuri xaakamtu idinku waa dhahdeen sheekh keliya soomaali bisa maaha soo ma iska ilaaliya wailayka xaakamtu baab tawxiid baa laga hadlahayaa alam tara ila yascumuuna falaa warabbika wama اkhtalaftum fiihi min shayin fi xukmiga allah qur-aankao dhan saasuu ugu dul wareegaya makhluuqaadkan ilaahay baa abuuray soo addoommuhu addoommo ilaahay ma aha dhulkan ayaa iska leh allah addoommahanna yaa abuuray allah addoommadaasi iyo deganka ilaahay uu leeyahay kitaabka lagu maamuli lahaa buu alla soo raaciyey uma jacalnaaka calى shariicati min اlamri faاtabichaa aayaddii zumar iisoo qabta ina anzalna calayka kitaaba linnaasi biاlxaqi kitaabkiyaa loo keenay linnaasi linnaas dadka loo keenay in lagu xukumo idan haddaad marka tidhaahdaan haa ilaahay baan addoomihiisa dhulka asagaa iskale laakiin soomaaliya waxaa maamuli oo lagu dhaqihee dastuur baa lagu dhaqi xeer lagu dhaqi dhaqankii xeer soomaaliya baa lagu dhaqi muslimiin ma tihiin been yaan laisu sheegin allaahuma laka aslamtu beentiin weeye beenaalayaal baatiin bal maxaad u qaanuunkii reer galbeed iyo reer maraykan faranji wuxuu inoo keenay waileyka xaakamtu ma ahe waa ila dastuuri iyo baynalkood iyo xeer dhaqmeed xaakamtu wey aad maqlaysa waxaydhaheen waa munazal dastuurkuna waa muqadal laba xugum isgarab socoto arbaabu mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar a soconaysa beenyaan la isu sheegin malagiin wuxuu galay wuxuu idhi maxamuud wuxuu malagaa galay fartaad saale markaan indhahaga gelisee malagiin wuxuu galay soomaaliyey markaa dowladaha adduunka ka jira ee ilaahay kitaabkiisa tuuray baynalkool iyo dastuurkii maraykanna qaatay iyo faransiis iyo ingiriis qaatay aad muslimiin moodaan buu malagiin galay xaggana aad difaacdaan u dhimataan xoolana ku bixisaan isilaaliya kala fahma adduunku siduu yahay kitaabka rabbigii haddaadan u hiilin karin hee ilaahay u bari laakiin gaalnimaha ka qayb qaadane been yaan laydiin sheegin loo caabudahaya kuwaasaaba nahaystaaddeh hawshaa inaad fahantaan xadiidkan aad iskaga fiiriya xadiidkan aad iskaga fiiriy wbika khaasamtu wlayka xaakamtu wlayka xaakamtu faqfir lii maa qadamtu waxaad u degilaadihiine ilaa lixdan sano aad u rafanaysaan waa idabdarrada aad gasheen wey soomaalidu dadka adduunka ugu basar xun wey marka dhinac laga fiiriyo dhanna waxaad dihi shug wax ka fiicanba ma jiro markaad dhinac ka fiiriso waa reer balaaye ah dimuqraadiya dhan waan dabaqaynaa ummadii beer kaga dhigeen shuuciyay qaateen wadaadihii bay ku laayeen kuwii gaalnimada keenoon weli fulinin bay fuliyeen ayagu waa reer waalan maaad bara shuuciyadii la yaabtay waxaa li meeshaad maraysa weliba anagu maana gaadhinba kuwan hadda dimuqraadiyada bilaabay ee adaacaddiii ciidankiisa ilaa kuwa hadda jooga kulligood ile laba layn baaynu soo gashay layn dimuqraadiya iyo shuuci ah mid walba kuwii gaalada ayaa ka horeeya qaanuunka khaliisnimada iyo sinada iyo baktiga oo xataa adduunka la marin layahay bay rabaan somaliya inay ku mariyaanoo muqdisho hadda ku marinaysa gabdhuhu inay isguursadaan raggu inuu sidii dambeeruhu isu boodo hadday kugu qasbaan way wadaan hadday wanaagga qaataanna waa reer amaamo wey hadday xumaan qaataanna waa imtixaan kale banu israa'iil weeye reer banu israil maxaad ku arki qolyo aad la yaabto wanaagooda iyo khayrkooda oo maantaiyaga noqon weyday xa kale waxaa lagaaga sheekeen kuwo balaaya ah oo ishu biniaadam maxay ahaayeen waa bahallaba soomaalidu sidoo kale wey marka carab baan gallaabay yidhaahdaane bal ha la baado asalkooda yihiin in kale hala soo baado jumcad usmaan maxay kula tahay warkaa been wey warkaa gaandi iyo qolyaha meelaha la wareegaan been wey fircoon wax noo gala ma jiro fircoon soomaali ma ahay qibdi buu ahaa dhulkan soomaaliyada khaasatan gobolkan gobolkan bari iyo waqooyi iyay u soo safri jireen wax ka qaadan jireen maydiga iyo xabagta iyo waxaasay uunsiga ka qadqaadan jireen ganacsi bay nala lahaayeen laakiin shuqulku ma lihin waa carab ama waa reer banu israa'iil <laughs> wax u dhexeeya ma jiro wax kaleed sheegaysa jooji jaamacow ilaahay ha hagaajiyo ahlan ayaga hayna ma haynee ilaahay ha toosiyo khayrka allaha tuso wanaagga allaha ku soo dabaalo cadowgana allaha ka qabto fakfir la allaw idhaaf maa qadamtu waxaan hormariya allaw idhaaf wamaa akhartu waxaan dibdhiga allaw ii dhaafoo dembi ah wamaa asrartu wix aan siraystay allaw ii dhaaf wamaa calantu wix aan muujista allaw ii dhaaf allow adaa wax hormarsha ruuxa baasiya camalka wanaagsan hormariya wa anta almuakhiru ruux adaa dib u dhiga laa ilaaha ilaa anta alla aan adiga ka ahayno aq lagu cabdana ma jiro zaada bacdu ruwaad ruwaadda barkood waxay kordhiyeen xadiidka ku dareen waa cabdilkariim cabdilkariim nin la raawi ah xadiidka wariya abu umaya wey cabdilkariim abu umaya yaa wuxuu yidhi walaa xawla walaa quwata ila billah markuu asagu warinaya xadiidka ee ibn cabaas walaa xawla walaa quwata ila billah muttafaqun calayh وcan caaisha radi allahu tacala canha ana الnabiy sal ly slam kaana yadcuu nabiga ilaahi wuxuu ku beri jiray ilaahay bihaulaai اlkalimaat weedhahan ayaga ah bihaulaai اljumal baa loo jeedaa allahuma inii acuudu bika min fitnat الnaar ilah waxaan kaa maangalay cadaabka fitnadiisa wa cadaabi الnaar ilaahu naarta cadaabkeedaan kaa magangalay wa min shari اlghina hodontinimada iyo maalka sharkiisa allow kaa maangalay maalka iyo hantidu waa khatar waa silaxduu xaddayn hantidu waxay u badan tahay ruuxa inay fasahaadiso y kharibto walow basata allahu risqa licibaadihi labaqow fi اlardi kala ina la layadca an ra'ahu istagna hodan markaatoo xoolo ilaahay ku siiyo inaad kibirbaad aana u tahay batraannimad aana u tahay dadka inaad dulanto ood xoolahaada ku dulantaad aana u tahay santaag xaqilaho laga boodo kibir edabdarro xoola baatulid meelo aadan mari jirinoo inaad marto oo shilinku ku waalo ayaad aana u tahay maxamed cali qabla sayid ku yidhi la yidhi soomaaliyaa u kibir badan kolba u ladan buudhi soomaaliyaa u kibir badan waxaa u kala duwan kolba midka u ladan mar hadday iskuga aaddo waxaad moodi ilaahay dadku inuu kaa jecel yahay ood malag yarba tahayba adugu innamaa uutiitu calaa cilmin cindii baa kugu dhici cudurkii waxaa kugu dhici qaaruun kii yuhuud baa kugu dhici waa aafo maalku waa halis shar leh sharkiisu waa kibirka xadgudubka batranimada xoolahun lagu bixinin meeshii ilaahay rabay lagu baxsho meel shaydaan rabo xaqi ilaahay lagula dagaalamo baailka lagu taageero hantidu shar badan bay leedahay ilahay hadduusan ku toosinin waalfaqri wa min shari alfaqri saboolnimada sharkeedaan kaa magangalay waa duloobi waa lagu ahaanaysani salaanta si lagaaga qaadi maayo ilaahay inuu ku nacaa la moodi loo qaaramaya war dambigu gala weynaa baa laleehay maalin loo qaaraamaayo adaa isnici waaga dambe ilaahay baa tuhmi waxaad dhihi ilaah hebel waa shalay buu magaalada yimidi wakan malaayinta kala sarre anugu maxaan kaa galay hoostaad ka niyadaad ka dhihi afka ma ah ilaahay laga galana waxaa u weyn somaa ilaah oo la socda hadda hadda goor maa idiin sheegay allihii subxaan qaadira oo naxariistiisa baa kuugu daran dannu suu aw dannu saw ilah haddaad u qaadaan halis khatar wey marka xun ee lafajabiska ah wuxuu keenayaa haddaan ilaahay kaa badbaadin shar buu leeyahay shar xun buu leeyahay gobonimadaad ka tegi waad baahani waa lagu dulaysani geedkaiyo fadhiga lagaaga yeedhi mahayo markaad soo socoto nimanka xooguhu haysta way kaa naxahayaan waa lasii kala dhaqaaqi markaad meesha dhaafto talowdaa lasu imaanoo la sheekaysani xantaa lagaa qarsani kuwo doqomo adugu aad dhan walba kaga fiican tahay iska kaa bahdili waagada maxaadiha dee inaad dhaqaaqdo mooryaa noqotaa laga yaaba inaad xaaraan ku fakataa laga yaaba inaad ribada iska jidaal baahi baa kuu geenaya dabdaro iyo faqriga sharkiisa marka tiibuu ilah ka min shari اlghina baa alla kaa magan galay wa min shari اlfaqri rawa abu dawud wtirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix wahada lafd abu dawud lafdigan hadda aynu sheegayna waa lafdigii abi daawuud وcan ziyaad bni cilaaqata can camihi adeerki wa adeerkiisna adeerkiina waxaa weye quطbaة bnu malik radi allahu tacala canhu qaal saxaabigaa wuxuu yidhi quطba ah ee ziyaad adeerkii ah kaana الnabiy sal slam yaquul allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magan galay min munkaraati اlakhlaaq dhaqamada kuwooda loqoonsada xunxun alakhlaaq waa jamcu khuluq dhaqamadu qayb wanaagsan oo shiyam ah oo gobannimo ah iyo gunnimay leeyihiin allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangalay min munkaraati alakhlaaqi dhaqamada sharcan wa curfan wa caqlan laqoonsadee ba'an ee liita iga badbaadi iyo walacmaal falalka xunxun allow iga badbaadi walahwaa'i doonidda xun rabitaan xun baa jira iyo qasad xun oo qalbigaada gelaya khuluqu marka isagu waa maxay waa shayga caadada noqda nabigu acmaal iyo akhlaaq buu kala qaaday akhlaaqdu waa dhaqan bay kuu noqon caadaday kuu noqon camalkuna waa fal markaa dhaca ama alahwaa waa rabitaanka xun camalka xun maxaa keena oo dhaqanka xun maxaa keena rabitaan xun baa keena intaba ilahay ka mangala subana alayh salaat wasalaam walahwa waa jamcu hawan wixii naftu ay rabtay sharciga khilaafsan baa hawada la yidhahdaa rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan وعن شكل بن حmayd رضي الله تعالى عنه قاaل قلت يا رsuuل الله waxaa rasuulka ilaahayow callimnii ibar ducاءan duca ibar aan ku ducaysa wy qaala nabig wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa waa war wanaagsane allahuma inii acuudu bika min sharri nafsi alla waxaan kaa maangalay cafwan acuudu bika min sharri samci alla waxaan kaa maangalay maqalkayga iyo dhegayga sharkooda inaan xumaan ku dhagaysto inaan xumaan ku maqlo inaanaan xaqa ku dhagaysan waayo dhegtaada waxaala rabaa waa nicmo alla ku siiyey khayr inaad ku dhagaysato kitaabka ilaahay ku barato qur-aanka ku dhagaysato cashirka diiniga ku dhagaysato wax ku anfacayo oo aakhriya adduun ku tare aad ku dhagaysato dad hees iyo balaayo iyo bakhti iyo xadgudub iyo gabay muslimiin lagu baabiinhayo iyo wax zine iyo bakhti kugu yiri ku dhagaysato haddee waxaa way ilahay nicmadiisa ku kufriday allahuma inii acuud min shari samci maqalkayga sharkiisaan kaa maangalay wa min shari basari aragayga sharkiisana waan kaa maangalay indhahu nicmada ah indhaha nicmadaa ah meel wanaagsan in lagu eego inay xishoodaan xumaanta laga indhalaabo awraadka la iska ilaaliyo xaqa lagu fiiriyo xumaan aan lagu akhriyin wa min shari lisaani carabkayga sharkiisa aan kaa maangalin wanaagga lagu sheego iyo wixii bannaan wa min shari qalbi qalbigayga sharkiisawadnahayga sharkiisa kaamag oo xubinka jirko dhanba xukume waa musiibe idan ilahay inuu kuu toosiyo ilahay nabigu ka baryahaya ilahay noo toosiyo wa min shari maniyi dareenkayga iyo shahawada sharkiisaan kaa maangalay maniyin hadday shaawadu kharibto zina kuu geyso oy macsiyo weyn kugu rido waa mushkilo ilaah wa min shari maniyi ay shahwati manidayda xubinka taranka inuu iwaalo oo masaa'ib igu ridaan ilow kaa magangalay nabigu waxaaso dhan macsuum buu ka yahay annaguna baraya salawaatu rabbi wasalaamu calayh rawa abu daawd tirmid qaala xadiiun xasan bal xadiidkan aan ku khadinaata وcan anas radi allahu tacaala canhu ana الnabiy sal slam kaana yaquul nabiga ilahi wuxuu odhan jiray allahuma ini acuudu bika min albaras wاljunuuni wاljudaami wasayiءi اlasqaab rawa abu dawud biisnaadin صaxiix ilaah waxaan kaa maangalay nabigu odhan jiray bika min albarasi xanuunka baraska la yidhaahdo ee ganka iyo ogada baabi'iye midabka cad ee foosha xun ee aadamuhu kugu qursanayaan ee kugu daraabayaan ee kugu kalifaya wljunuun maxaa yeele waa xanuun nabigu waa xanuun aan loo dul dulqaadan karin aadamuhuna kugu qashiinsanayo ruuxa la karaamaynayo la qadarinayo inaan ku haboorayn xataa nabigu haduu u adkaysan lahaa nabigu maqaam saro weeye bani aadamku inay qashiinsadaan oo xoogow ama quursadaan iyagaa ku gaaloobi waa qatar waa xanuun halisa ah wey min albarasi baraskan allow kaa maganka xanuunka baras baras waa la yaqaanaa waljunuuni waali caqligii nicmada inay kaa tagto ood waxwaala noqoto waxba kala garan weydo bahaa'imta ku biirto wljudaam xanuunka judaamka le waa xanuun aad u liita isaguna ilaah waa kaa maangalay judaamku waa dhib badan yahay xubnuhu ku guraya jirkaa ku goga'aya faraha ku daadanaya atraafto dhan buu gogoynaya xanuun aad u foolxun ummadda aad u baabi'iya wasayi baab idaafati sifat mawsuuf baa la walaami sayi ay ka dhigan tahay xanuunaha xunxun baan kaa maangalay nabigu wuxuu ka ixtiraazayaa xanuunna waxaa jira ruuxa muslim uu u baahan yahay u dulqaadan kara ajirna uu ka helaayo oo ruuxaan xanuunsanay waaba la tuhmaa sidiisuba ma shaydaan baatay hebelow weliga adoo jifa laguma arag bay kudhihi soomaalidu shaydaan wey hebel maba qandhadaba way og yihiin nabigu ilah wuxuu ka maangalay xanuun dhan kama maangelin wuxuu ka maangalay xanuunaha iyo jirooyinka waaweyn ee xunxun ee bin aadamku aysan u dulqaadan karin wa sayi اlasqaam ee wlasqaami sayi'a jamcu saqamin xanuunaha xunxun ee waaweyn baa allow kaa magangalay ama hargabyar iyo dhagku xanuunta iyo ilabku xanuuna iyo farku murkacata iyo howlahaasi waa loo dulqaadan karaa maxaa yeele dunuubtaa lagu dhaafi ninba ninku ka xanuun badan yahay wuu ka dembi yahay aakharna wuxuu tegi doonaa asagoon dembi weyn baan lahayn man yacmal suu'an yujza bihi markuu nabigu fasiray akhriya xadiidka asaga haddii lagu urursho oo aakhare adu waxyaayigu aad tagto dhib weyn baa yaalla haddii laakiin adduunka lagaaga gooyo lagu imtixaano xanuunsato masaa'ib maqaadir kugu dhacaan una sabirto ajir badan baad ka heli dembi badanna waa lagugu dhaafaya allahuma ini acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wasayi اlasqaam mararka qaarkood adkaaru sabax walmasaabu nabigu ku dali jiray ducadan ayada rawabu daawud bisnaadin saxiix wallahu subxana wa tacala aclam